اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم رب علمنا بما جهلنا وذكرنا بما نسينا وعرف يا لطيف رب يسر الميسرين باب النجاسة باب النجاسة مؤه نجاسة باب كيف باب إزالة النجاسة bilaawaa maanta insha allah daris baab النجاasati نijaasi baabkeedi hada maxaluhu maca subxaan كذي هذا محله مع الأموال باب إزالة النجاسة هي نجاسة دي لغب أهان كل مسكر وموصل كل يوم مسكر ساس ومائع وقوين وكلب ايواي خنزير خنزير دواي وفرع ما فرع دواي وميتة غير الآدمي في آدمي عنهن ميتة دواي وسمك ملاي دواي ميا وغayr mayt samaki malagii maytadii geyrteedii waaye jaraadi ayri maytadii geyrteedii waaye maytad oo waxaan aan ahayn aadam iyo malaay iyo jaraad aan ahayn mid maytadiisii nijaasa ah kalbin e waay nijaasi khinziirin farsi waay wafarcihimaa lamadood waxay isticlaleen waay lamadood waa e iyo eri e khinziir iyo eri waasaas waxay macnaha waa maytadkii غayr alaadamiyi si aad mana ahayn maytadiisi waaye wasamaki waxaan malaa ahayn maytadiisi waaye waldaraadi cayii waxaan ahayn maytadiisi waaye wadamigii waaye waqayci malaxii waaye waqayci mintagii waaye wawsin digarii waaye waborin kaadii waaye wamadiyin madigii waaye wawadiyin wakadaa waxaa lamid ah maniyu hayr aadamiyi insi aadam aadam ayrkiisii manigiisa waa la to aadam ahayn xayawaanka kale sid hmm. asax manaaqabo qultu waxaan leeyahay alasax qowlka fiuda badan saxaadatu man gayr kalbi lkhanziiri yani kalbi eed iyo doonfaar geyrkoodii manadii dhahaar ah dhahaar ahaashadeed waaye dhahaar ah dhahaar dhahaar dhahaar dhahaar ahaashadeed waaye <coughs> farci ahadimaa midkoodii farcii farciisii غeyrkoodi manadii sahaar aashadeedi waaye manaa iyo khanziir iyo magaciisi iyo faracoodi axadkoodi faracii kuwaas manadoodi le nijaas ah waxay غeyrkoodi ahaada manadiis daahir waaye kanaana asax ah allahu abiya aclamu ku calim eh walabanu maa laa yukalu oo غeyr aadami ahaaday kaan la cuneynin waxaan la cuneynin oo aadami غeyrkii ahaaday xaanahiisi waaye waljuz-u juzkii almunfasil oo soo soocmay min alxayka nool soocmay ka waa la too maydkii camal waaye walaa shacra alma'kuuli kal cuneed maya daas ma ahaa fa daahirun daahir waaye walaysat ma ahaan alcalaqatu xinjirkii naagka ka baxay iwalmudgatu saafeyntii iwa ratuubatu lfarji qoyaankiisii binajisin ma ahaanin fil maa qabano وlaa ydhuru najis اlcayn caynkii nijaas caynkii nijaas nijaaskii caynkii najiskeedii ma dheernaado cayntiisa nijaasa ahayd ma dheernaado ilaa khamrun kamra maahane kamradaasoo takhalalad sii gaawday wakala waxaa lamid ah in nuqilad hadii la guuriyo min shamsin qorax laga soo guuriyo ilaa din loo guuriyo sii kasaakuna xasan waa la too wacagsiis xagsiisna waa la too hadii min dilin laga soo guuriyo ilaa shamsi loo soo guuriyo oo saas macaan ku noqotana waa lamid manaa qabano khamradii misaalka insha allah noo dambe fain kulilad manaa la siikiyo manaa oo la maceeyo bidarxi shayin shay rididiisa ala siikeeyey macnaha waa la maceeyey khamradii manaana eed waa saasa loo maceeyey falaa haadii madayanaqeyso وجلد النجس وجلد الجلد وجلد الجلد نجس بالموت فيطهر وطهر هذا جلدي مخاركي دمشق oo ku nijaasoowey bidabkihi asku daahir ahaadaa ظaahiruhu a daahir ahaa wakada baadinuhu waa lamid cala lmashhuuri mana qabano baabu bayaani axkaam najaasati najaasadii u baab yahay najaasadii uu baab yahay najaasadi u baab yahay wafi lbaabi waxaa ahaaday hadii sharbiynyaa leh izaalat nijaasati wafi lbaabi maana baabu izaalat nijaasa walow sheekh nawaawi imaam nawaawi radia allahu tacaala canhu ardaau asku sheegi lahay tarjumada ee ou la aalahay oo amase asku gaabta lahay izaalat nijaasa fi tambiiha oo magaciisii shiraazi tambiihiisu amata ana ulcum maxaa yeelay kitaabu bahaara waa cunamaayo waxa waaye izaalat najaasa mutawaqifatun waxay ku joogtaa calaa macrifati najaasati tudkaru tabcan hadda baabu najaasati baabu izaalat najaasa oo amase hadda kugaabso baabu baab baab baabu izaalat najaasa amase baabu izaala waizaalatuhaa baabu nijaasati izaalata midkoodii waxaan oonaa lahay baabu izaalati nijaasa asiraa izaalat nijaasa baabu izaalat nijaasa tarjima iqtisaa alayha miiska dhahi lahay baabu izaalati nijaasa inuu jiraa baabu nijaasa iwa izaalatiha baabu nijaasa iwa izaalatiha asiraa isku qaabsado taasaan oonaa lahay baabu izaalatu izaalatu nijaasa baabu nijaasati wa izaalatuha iyo sida baabu nijaasati baabu izaalatu nijaasa iyo baabu nijaasati wa izaalatuha tan midkood ku gaabsado taasa ula aha lahay hadda waxa waaye aan ku jirnaa intii waaan waxaan soo sheegnay maqaasidkii waa soo maqaasidka bahaara asfara ahay lama manhaaجka ahaan lama waa lasoo sheegay laakin maqaasid masiirihiraa waxaa waysada guslida maqaasid baal masoo sheegino waysada guslida itayamumka inijaasada ijaalatu nijaasa intaa ahayd waysada itayamumka waysada itayam intaas waysada iyo gusliga itayamumka ijaalatu nijaasa ahaayeen afartaana maqaasid ahaara laakin imaamna mali radi allahu tacaala canhu ardaahu waa kala hormariyey hadda meehan waxaa iska dhigi usayti saddexaad laakin fiqiga ahaan kitaabka umakaashis mafiriraati afaraad laakin minhaajka waxaa isku heshay saddexaad maxaa taymum gadaal mariyey taymumka makaashida ay kamid tahay waa gadaal mariyey ti saddexaad ay ahayd sidaas hormariyey aska gadaal mariyey nijaasa izaalatu nijaasa usoo hormariyey izaalatu nijaasa magaashaeda zulinteeda axkaamtii ala cadeeha cadeyntiisa waaye manaa baabu nijaasati baabu izaalat nijaasa nijaasada zuuliteedii zuulinteedii axkaamteedii cadeyntiisii waaye maxaa xukunkeedii ah xukunkeedi waxa waaye waajib waaye nijaasa haddii ku gaarto haddii ku gaarto yani in la zuuliyo nijaasaas waajib waaye ilaa نijaasadii oo macfu ahayd maahane nijaas bidcati maahane nijaasaaka kalsolacatinin isolacati masilacati maahane ama ta kaleete yani lama walkici markaas koo foor ahaan degdeg in oo loo waajib ay tahay iyo soo magaci saraaxi zuulitay saraaxi ay tahay lamadaan ka degdeg loo zuulaya waxa waaye haddii xofka oo nijaasaatay kucaasina mafhalin askucaasina mafhalin maanaa dhiigaas wijiga masadi kusa dhigi masadi xaaras mariye hortaa iska caasi ilaah uu caasiye maxaa nijaas iska waa ku dambaabaysaa wax nijaasa oo ilaahay reebay inaa isbarisid waa ku nijaaseen waa ku nijaasoobeysaa wejigiisa utoo loo baahnayna dhig markabi waxaa kamid ah sidii cawaamka barkoodii oo dhiigii ubxiyada ay markahaayaan markii neefka oo sabcada la goora oo dhiigii markahaayaan waa iin cawaamka ayeelan aasay yani usaa ilaah u caasiyey markasadaasay waxaa ku waajibaad degdeg inaa ku dhaho haddii ceyni tahay azuulay ceynta markaa kabacdi yani dhaho intale waay cawaamteedala waay soobarkeeda hadda waxaa ku jira waxay cawaamta ay suubiyaan yani irdahay ma mari haayaan marka la ziyaaraha jirtaa qablaa la ziyaaraha waxaa la ziyaaraha dhigii meerkii oo laqalqali oo ziyaara suubiy naftaan waxaa waaye darashadii aa lasoo gudi ziyaarada aa lasoo gooracay kelida ala marsado kitaab gaabyoota wasu sheegaa kitaab gaabyoota kitaab gaabyoodna xoo isleeha cawaamka farka adag maxaa yeelay kitaab gaabyo ishaag iyo wixii culamada sheegi jira waxooga kala yihiin kitaab gaabyo wixii halu ala qabahaa hadda naftiisa waxa maxaay badanaan oo luqumi kitaab gaablooyaasha waxay sheegaan waa waa aragteen meydkaani imikii lasoo bixihaayo waxaa la leehayo xataa kuxilkininka kdr aa leeyahay naf ala dilo janaaz ala talaabsiyo xaraam laa aqra fi lislaam laa aqra gawrac malahaanin oo janaaز wax loo gawrac malahaanin fi islaami islaamka fiigiisa oo ku jiro caqri gawraca xadiis saxiix waaye lafdigiisa ka sariix waaye marka awaamti ah waxaa soo amraa kan axad nafnanti ninki mood oo kubadahaye mood oo dadkaas loo qadri maa naf la dili celihaa sadexahaa baraabaleeday reebsaas sadexaasada waxaasada laakin maydka alla salaad siiya caqligana saas waaye yani wax lasuubaa maydka qabrigiisa la geeyaa amase waa laga talaaqsihaa caruurtaad aroosaayo way ubadihiin waxaas dhan waxaad sheegaa kitaabyaalo kutee aw kitaabyaadlo xoogaad leedahayaan oo badan maxaa yeele camaamta saasta maxaa yeele waxaad kusaa burkay kaahid waaye ama caraafi waaye yani dadkii wax kuseego wax runa soo baxaa waa dhahaa وdha وl isleey kada blmjmnawn وhr aليه الصلaatu وسلaم مaعa dalik wa loo diiday in wasood la qabto waxa waaye waxyaala mucjiزaa shabahayl mahayaan saa daraadeed waa isqoldamaasa karaamadii mucjizadii kaahinkii warkiisii hadii la qabto waa khatar marka waxay suu bahan waa leeyahay maanta ziyaar heblo waaye diigiida saasal an lama marsano dabackeela ictiqaadkoodaa namunaya alaa kuli xaaraan waaye in la zuuliyo degdega loo zuuliyo waajib waaye waas cala waaye zuulintoodii nijaasadaasay hulunkeedii in la guuliyo waajib waayo gobodhiga wadnaa baabka majaarlimuka laakiin intaan kuso waxaa layahay alkaga kitaabkeega ujeedin waxaa sii hebgow wallahi dadkii oo idarinasudohayo ayna sheekhan muumay oo baneeyo wax dawlis akri ay tahay calaa kulli haal waxaan leenaha ana aan faa'iidaysaa rabaa saas maca dalika hadii caasnima kusuugin nijaas korkiisa ay gaarsi sabab usigo ilah caasihaayna umayehn mamadkana usiga waa gaarta waki kaadiya gaari xaara gaari iyda anti yani markii taraaki waaye wujuubkeedii in la zuuliyo waajib waaye laakin cala taraaki gadaal dambaysa zuuliha gadaal gadaal loo zuuliyaa maxaa waaye wakti waajib ay tahay maha waaye markii salaad alqiyaam ila salaa salaada dukeysa nijaasa ku lehe waysa dartaa adu nijaas le taraa ways marka aan marabtis way soo axmatarayso horta ligaashaa lasuuleyey marka kabacdeed way saqaadayey maho marka salaad u kacisid ala taraahi waaye wixii hmm. lamid ah waxyaalaha ijaasl shardihe dhan aleemaha amase waxaad cabsatay inaa korkacay kufaasto korkacay kufaasto taasisne in la zuuliyaa la waajib waaye hadii korkacay kufaaso darkay kaa gaariyay meel kale ka dhididi yani meel badan ay ka haleeyeysaa a ku nijaasayeysaa in la zuuliya waajib waaye markaas wujuub inta waaye sunna waaye haddana waxaa la sunneeyaa sunnana waa naqataa in magaciisii isaaladeedii asdadejiyo waa la suneeyaa wixii intaanan ahayn in asdaji waa la suneeyaa waxaa lasoo sheegi inta nijaasa lasoo sheegi diidaa kala kacdaa muqallada iyo mutawasida iyo mukhafafa waaye kuli saale waay alى اmctamadi bgayri xaajatin aslamogtahay bgayri xaajatin hadii ilah u caasniyo bgayri xaajatin caasnima ku daroogo usu caasnima falaayo fadamu khaas lxaaja una hati macnaha waa gaadi waa kaadiyey kaadidii wax isku engejiya aas waaye asaa kaadi qabati dhagax asku qabsana male wax isku engejiya male waa ku dharoobanti xajarhay ka gaagaabti meel kastaa gacantay ka gaabti usna ku dharoowin o laakin ku dharoobanti usna dank yani maahayn qasi uma yeelin kumacaasnama faluhaayo taasay iidane yani waxa u ban asleha ina jakartiadangaji gacantiisi gacantiis tadabuki waay mogtahay gacantiisas ku dharoowi gacantas ku engejhaa jakartiisi ilaa bi aska helo waxyaalahaas camal maya calaa kuli xaal fadalaadka oo bani aadamka ka imaahayaan waxay uwalkacda la maqasmi wax oo magaciisii subanaan u doortoomaayo iyo wax fasaad u doortoomaayo macnaha wax oo fasaad iyo salaax ay uwalkacayaan siiga caloosha bani aadamka la imaahayo oo kasoo baxaayo lama qayb waaye qayb waxaa ku doortoomaa ila salaaxin falax doorsoomaa yani doorsoon waxaa loo soo doorsoomaa waxaan soo doorsoomaa waxyaalaha oo bini aadamka anfacaayo oo maslaxadoodii ah korkoodii maslaxadiisii ah asnaqahaa caanihii camal waaye caanihii camal waaye minidii waaye oo kaa soo e baxeysi ay ahaayeen fadalaadkii kamid tahay oo korka ka imaahayey dhiiga ahaayeen e asalkoodii ilaahay yani markaas ka bacdi dhiiggii hadii mudo as ahaadi ilaahay waxaa soo bedelaa maniyas ubedelay ilaa salaaxin waayo maxaa yeelay bani aadamkii maslaxadiisi dhan waay manida korkiiska timaado maslaxadiisi waayo ini yani naaftii ku shubay maslaxadii waa ilmaa ku dhalahaayaan aandii waayo qofkaa ku nool ilaahay qur-aanka ku sheegay yakruju min bayni farsin ma ahay mili farsin wajamin laban faada ma o haalisan ilahay reeda saarbiinay waa kaas wa salaaxa ku doorsooma dhiig soo doorsoomay waaye dhiigii waxa ku yani salaax qaybne fasaad asu doorsoomaa waxay cunti dhan waaye biyi dhanti waaye kaadiyaas naqdi yani istaxaala ilaa fasaadin istaxaala waa doorsoomay ilaa fasaadin asu doorsooma kaasna nijaas waaye ka nijaas ma ahe amadi manidi نijaaس ma aha maxaa yel istiaal ilى صalaax وahada kana istiaala ilaa fasaadi xaarki dhiigii kaleete waxyaabahaas kuli hunguri cunti hungurigaas ahay waxaad soo ogeed waaye ilaahay oo kahiriya waaye falyandur اlinsan ilaa طacaamihi intaanka adaymoodo طacaamkiisa hafiiriyo ibn cabaasaa kufisiri meeshaan ilaa radiicihi askufisir طacaamkiisi waxaa loo wadaa radiicihi wax kasoo laqaayo alooykiis solraxcuni oo gacantii askusuubi os arsi basal heel tuun suuq askusubi oo misi urhaay daclaahay damcaay yaa isogaasiyaa leehay amkiskaasaa baxaay dayaas sankaa laga qabahaa mal cuni karo waa doorsooma waa nijaasooy wakaas wixii xalaasha ahay daahirka ahaya bedelmaa nijaaso maxaa ah, oo loo dhaweey kara malahaay istixaalay ilaa fasaadi waxaa loo kasoo baxaayo fadalaat bani aadama la iraahay labadaa qeyb kacaya najis waaye dhiigii waaye saxaabtii waaye waxay u doorsameen fasaad kaadigii waaye najaasan waaye waxaa laga fudalaadkaas waxaa laga soo reebay jamhuurulculamaa dhammaantoodii fudalaadka nabiy nabiy fudalaadkiisii nabiyina muxamedin sala allahu alayhi wasalam wakada waxaa lamid ahaa ambiyada dhamaantood fudalaadkooda saas lays ahay alayhim asalaatu wasalaam hmm, insaan ay ahay fudalaadkoodii iyo calooshooda maaha kulli dhahira ijaasa ma ahayn hayli hayn camal ma ahayn xadiis badan riwaayadahay malcabki jire rasuulka ujeexmaay dhama yani qaadahaay wax saxiix waayo ah. fudalaadka nabiyina maxamed sala allahu alayh wasalam si anbaydi walaalihis oo kale saas kale fudalaadkoodii alayhi salaatu wasalaam kuwaasaa laga soo reebay kuwaasaa laga soo reebay waaye nijaasada saddex qayb ay uqaacdaa mukafafa fii mutawasita fii muqallada mukafafada waxa waaye cunugii yaraa kaabisiisi oo lama sana gaarin oo waxaan aan ahaan cunin hmm. oo hunguri ahaan aan cunin hmm. ma cuniyo ayra labanaba ma cunin aslanba weligiisi oo amase waa cuni ayra laban waxaas cuni tadaawi ahaan aloo siiyey waa jirdii daawa ahaan lalo aan waxaan ahayn daawaa la siiyey kaasna sidiile waaye mukafafa le waa leeyahay laakin ahaan hata ini yaraay lama jir imika siiyay afgaar in hal lix bilood wiilaa la siiyaa bataas loo siiyaa leeyahay waxaa loo siiyaa yani karoota loo siiyaa taasi yani kaadis mukhafif waa kabaxay waa kabaxaa qaybka waxa waaye iraas yani waxaas cuna cun cunadiisa laga dhigi waxaan caana ahayn haddii caana ahayn waxaan ahayn as cunay caana lehun gurigiisa ahaay daaw ahaan uqaati ma ku jire taasi waa kaas mukhafif baa la yiraa ceebtan waxaa lagu dhahiraa maygaarto biya lu dahiraa macnaha biyaha laga buuxiyaa yani so saasa loo shubaa lama shardiga enti nijaasa lazuulaa kufila kaadi hadii eed wala miiraa may isku kaadi cunigaa miira hadii la miiro enti ma lazuulaayo enti lazuulaya kaadi waayo kaadi cenay leedahay enti maxaa waay ama dhedhan waayo ama ur waayo enta lagu sheegay ama dhedhankii ama urkii ama midibkii intaan waayo kaadi midib leedahay ama uray leedahay waa lamiira horta hadii lamiiro kuli mm, fadhina ku waxaa laleeyahay ceynta ay baaq ahayn horta faduub qoynaanka dhan alaga bixihaa oo meel ka soo baxay boolkaas keyrkiisa iskulabmi a shardi waay haddii keer askulabmo boolkii shardiga amase magaciisii oo lamiirin wasaa dhakrigaa lagaa intaa markaa kabacdiya biya lagu fadhihaa barkile waay dakrid maliila markii lamiiro kabacdiya gacamkaa dhaq markaa kabacdi kuashay yani biyo kushubtid ma aha ma dhakaayo waa lugasheehaa xadiisa ay maa doonaan baabu nijaasa izaalatu nijaasa marka iyada nijaasadii luqay leedahay waxay leedahay sharciyay leedahay inta izaalatuhaa bacdigoodii waxaa yani ay ku tacriifiyeen nijaasada ceen walba ceen kasta oo magaciisii qaadashadiisii xaaraam ay tahay anijaasada shayga daatadiis in la qaato xaaraamka ah oo cunug loo qaato xaaraam ah saasay leeyihin mutlaqan fi alikhtiyaar maca suhuuli tamyiiziha lala qabo tamtooci deedi maxaa waaye waxaa waaye xaakadii xaaqsigii andhuuftii minigii intaas xaalat الاktiyaar in la qaato la cuno in la cuno xaaraam waaye waxa waaye kulu caynin xaruma tanaawulaha mutlaqan fi xaalat الاktiyaari maca suhuli tamyiiziha adoo dheeri kartid ood iska duwi kartid aad cuntay anduuftii xaqsigii minidii ka waa shay cunid in loo qaato xaaraam waayo xalka maxaa yeelay mustaqdir waaye waa listiqdaarihaa surida lixurma laa n waa shardiga waaye laa lixurmatiha ma ahe eh, walaa listiqdaarihaa walaa lidararihaa fi badanin maca suhuli tamyizihaa lixurmatihaa shardiga eh, waaye walaa listiqdaarihaa walaa lidararihaa بdليل و cqل mثلا ba اsتقداar وaa l وa cshcshaayo oo نفس نعيsa inay قاadato taas su sheegna ba waaye xaqsigii yani iyo nahigii تanaawlkoodi cunis ahaan yani in loo haato xaaraam waaye maxaa yeelay نijaaسi waaye ma aha ik نijaaس ame نijaaس اsتقداar سddexda aan soo sheegnay xaqsi andhuufti oo la cuno saadi kaasoo baxdi hataa نfs xaaraam waay kaasoo ba saadi waaye mar haddii soo sigaad caawituu timaado xaaqtiga carabka asoo karo admisid maaha soo tufsid lagaa rabaa xaraam waaye maxaa yeelay olajeedada nijaaska waaye maaha sadexdaaka nijaasa maaha laakin waxa waaye mustaqdir waaye sharcan sharciga nijaasay ku yihiin shay mustaqdar ah mustaqdar waa kastay waxyaalaha lacag xashaayo oo nafta aan qaadi karin la yihaahaa saddexdana ma nidi ma nidi daahir waayo antuurkii daahir waaye xaaqtii daahir waaye nijaaza maaha laakin mustaqdir waaye taa daraadeedi qaadashadoodii oo la cuno cunas loo qaato xaaraam waaye ama canduurkii tabarug ahaan iyo taladud aa la xooreedi wixii tabarug ahaan loo qaato ama culamadaas yani a culamadii waay ay soo reebeen culamada waxay soo reebeen waa soo reebeen andhuuftii la maalsooreey tabarug ajrigeed ama talabus maalsooreey tabarug ahaan macnaha ninaa buktay culmaa wacday waxaa jira qur-aan biyaa u keentay waxaa jira qur-aanka loo akriyo qabkaa qaluu tufo taasay tabarug ahaan iyo tadaawi ahaan in ilaahay ninkaan buka u caafiyo biyuu la waayo ahaayaa baakudee biyuu usoo shubtay culumaad soo aruurisay qur-aankan ku akriyaa tiri tufa canduubtaas oo laku tufii oo biyahaas lagu tufay qaadashadeeda xaaraam ma aha waa lasoo reebay maxaa yili daawo ahaana loo qaadaa qur-aanka daawo waaye riqatu ardina am riqatu bacdina iyo turbatu ardina nabiga madhihi jirta xadiidkii saxiix waaye siyaa saalixata wadigaa yasiib warigana waxyaalaha korka macaayo inta waaye taas xaalaam taladud maxaa aru taladudas qaatay taladud macaansi asu qaatay macaansias uqaatay maxaa waay taladud maxaa waaye macaansiga maxaa waaye dhadhansi maxaa waaye waxay istimtaac ahaay naagtiisii aad ku istimtaaca afkeeda afkiisas geliye afkiisas afka u geliye waa kaas waa la dheel dheeli waa iswaraahaysahaya sharciga xaya ma leh tladus ahaanaasu isticmaali cantuuftiisi waa mareey waa ku tegaysaa cantuuftaadina afkiisa waa ku tegaysaa taasay xaaraan ma aha canduuftaas oo taladudka oo yani dhuntaad ugu tegaayaan oo umaraayaan dhujeedasid kan waa la dheelaa carabkaas dhuwa carabkiisa ay nin kasta waa la ogyaa bini aadam waaye walad karamnaa bini aadam ayaa leeyi karaamada bini aadamka waxaa kamid ah waxyaabahaas dhan ilahay waa u asturay nininkaas rajala waa suxiraa xaywaan waa la arkaa karaamada bini aadamka yani waxaas dhan oo xaywaani ah sifaة bahimiyat ku jiraa kalabkeedi sifa oo bahimiyat ku jiraa dunyada islamid mahaa lakin ilahay waa karaamayey inaamina asgalo asoo askasto maxaa yeele soomaali mahmahde wa xila qariy xaaraama xayawaana banaanka dhigi dhadhano wa xila qariy xayawaana banaanka dhigi waxay una kartiyeeno mina kusoo xayawaanka banaanka dhigi waaye waka wakiif isboodaayo wakaa loo jeeda waxalba kusuubiha xaalma isku helaa taladud macnaha waxa waaye wixii taladud loo isticmaalay oo loo qaatay xaalatu istimtaac maca zawjatii waaye oo mani afkaysa afka ugeliyey afkeeda afka ugeliyey afkiisa ugelisay xanduuftii isku mar oo dhexdoodi martay oo usii dhuuntiis ku tagto iyo madkiisi oo teed ku tagto lamada bay xalaal waaye xaraam maaha waa lasoo reebay aw taladud axkaam saasaa yani udhihi calaysan sheegeydaan waxyaala badan duuf ala sheegay marka la sheegay istiqdaar wax ku xaaraamoobay ama labadan xaal istiqdaar ah ma ahaa maxaa yeelay kana tabalu aa loo tuftufay kana taladd aa ku qaasi hatiis waaya yani maka dhorta karo nabi alayhi salatu slam kisa leha ida araada axadukum an yajaamic ahlahu falyuqadim rasuula rasuul adeeg adgaba mika axadkiya hadis raw xadiis hadis raw xadkiina jamaaco yani rasuul adgaba adeeg adgaro waman rasuulu xayawaan camla la diidi inta ahaas maxayna saad maxaa waaya adeega waxaa tidhi almudaacabatu walmulaacabatu hogaamidka beerka yani qublada qublada qublada intay ka imaanaysaa waxaan intee wahayn waa hadan koosho intee waaya saalia kama kama nacay kan waaya ay saarahay mana haddii canduufta ku tagto isna canduufteeda ay ku tagto xaaraan ma maxaa yeelay istimtaaci madluubka ah ay kamid tahay yajuuzu istimtaacu biha malino istimtaaca banaan inuu istimtaaco istimtaacigay kamid tahay oosaa istikdaarkii waxii istikdaar ahaay oo kuxaal moobi lamadaana laga soo reebay listidaariha walaa lxurmatiha walaa lxurmatiha lamu bani aadam bani aadamka hilibkiis waa la xarimi maxaa loo xarimi xaaraam waayo bani aadamka hilibkiisa la cuno xaaraam waayo maxaa loo xarimay